bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiن وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii qala الmuصنif raximah اllah wma lfabca lima lcaynu tali fi اkhtaara wanqada wshibhi ynjli وqاbl min dharf أو min msdr أو xrف jr bنyaabaة xarي وlaa ynuub bعض hadi in wujid في lفظ mfعuل bه وqad yrid وباتفاق قad ينوب الثاني من bاب كsاف ma التباسه min في bاب ذن وأrى المنع اشتهر ولا أrى منعا إذا القصد ظهر وma siوى النعيب mima علقa بالرافع النصب lah محققا waxaynu kusoo guda jirnay baabkii annaa'ibu can alfaacili cibaaradan baana fiican baynu nidhi ciddii ugu horeysay cibaaradan tacbiirsaana waxa weeye waa maxamed ibnu malik raximah ullah waxaynu soo qaadanay faacilka iyo naaibu faacilka waxa lagu kala garanayaa laabudda min tagyiiri siiqa siiqada waa in la bedelo siiqada waxa lagu bedelayaana waa toddoba xarako weeyaan laba xarako waxa ay dhacaan awalka laba xarakana waxa ay dhacaan qablal aakhirka laba xarakana waxa ay dhacaan haalidka hal xarakana waxay dhacdaa haaniga laba xarako awalkay dhacaan oo waa eh, adama waa damo iyo kasro damadaasi waa mushtarak sawaaءn kaana alficlu maadiya aw mudaarica kasrada awelka dhacdaana waxay khaas ku tahay ficilka maadi ee hulaasiga ah ee muctalulcaynka ah ee mucalka ah soo sama waksir awishminfa hulaatiyin ucil caynan wadamun jaaka buuca faxtumil soo laba xarakana waxa dhacan qablalaakhirka waa yahay mid waa kasra oo muxuyna yidhi wlmutasil bilakhiri ksir fi mudiyin kawsil binir sooma midna waxa weeyaan fatxa oo halkay dhacdaa qabla alaakhirka mudaarica halkuu ku sheegay wajcalhu min mudaaricin munfatixa ka yantaxi lmaquuli fiihi yuntaxa labadii aakhirkana waynu qaadanay maxaa xigay labadii awelkana waynu qaadanay halkaynu ku qaadanay mid waa taa horade faawal alficli dmuman wlmuttasil halka ku sheegay weyaan tii labaadna halkuu ku sheegay waksir awish mim fa hulaatiyin ucil caynan wadamun jaka buca fahtumin halkaas yadana ku sheegay waxay noo dhiman aaniyiina wuu sheegay halkuu ku sheegay xabad keliyaayda wuxuu ku sheegay wthaaniya ataaliya talmutaawaca kalawal ijcalhu bilaa munaazaca aalidkana labaa dhacaynan mid buu soo sheegay middii halkuu ku sheegay whali ladii bihams lwasli kalwli jcalanahu kastuxli xabadii dhineed waa tan marka xabad baa kuu dhineed sooma waa tan xabadi sheekhow wuxuu yidhi sheekhu wamaa aywa ladii wamaa kii habata u sugnaaday lifaai baaca baaca fadeeda kii u sugnaaday haabitun wuxuu u sugnaaday limaa ay liladii xarafkii ayuu u sugnaaday alcaynu cayntu talii ay raacaysay hiya cayntu himaaga ay raacaysay ikhtaara ikhtaara dhexdeeda ay ku raacaysay wanqaada inqaada dhexdeeda ay ku raacaysay washibhin ay washibhihimaa labadan waxa shabahaya dhexdooda ay ku raacaysay shibhiga oo yanjalii muuqanaya huwa shibhigu wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala sarta iftacala iyo sarta infacala ee muctalulcaynka a ah marka majhuul loo bineeyo cayntu xarafka ay raacayso waxa la siinayaa xarakadii aynu ku soo marnay fada baaca islan cayntu waxay raacaysaa anu waa aali wey xarafkooga aalidka ah waxaa ku banaanaanaya saddexdii ku banaanaa fada baaca oo ahaa alkasrulkhaalisu wdamulkhaalisu wlishmaamu saddexdii baa ku banaan ml mar hamzada xarakadeedu waxay la xukun noqonaysaa maxay la xukun noqonaysaa xarakada aynu saarno aalidka ikhtaare aalidkeegu waa tada inqaado aalidkeeguna waa qaafka xarakada tada iyo qaafka saaran ayay mar hamzaduna la xaraka noqonaysaa haddaba ikhtaara iyo inqaada ayaynu doonaynaa inuu majhuul aynu u binayno maxaanu samaynana aalidkii saw iyo qaafka maaha maxaan ku samaynaynaa saddexdii xaraka noogu bannaande inaynu kasrino iyo inaynu damino iyo ishmaamkii soo ma garano saddexdii baa banaan haddaynu kasrino dee yaba meesha ino hamzadiina xarakadaa ay qaadatay cayntubay qaadanaysaa maxay noqon ikhtiira bay noqonaysaa inqiida bay noqonaysaa haddaynu he daminana wowbaa meesha iman oo dama wowbaa ka dhalata soo xarakadii hamzaduna maxay noqon damay noqon muxuu noqon ukhtuura iyo unquuda ishmaamkuna isaguna da xaraka labadaa udhaxayso oo marka hore dabnahaad soo yar taagi haddana dibdib baad u guranaysa soo warku ma ado ishmaamkuna waa sida saddexdaasaa inoogu banan wax adag maaha marka ficilka iftacaal iyo infacaal ah ee ah hee ee muctalulcaynka ah marka majhuul loo bineeyo cayntooda waxa ku banaan aalikooda waxa ku banaan saddexdii xarake ee ku banaanaa fada baaca oo ahaa alkasr khaalis wadam khaalis iyo wlishmaamu intaa mslfan wuxuu yihi sheekhu wmaa ay wladi wmaa kii ism mawsuul baynu ka dhignay lifa baacana maxaynu ka dhignay siladii maada limaadanna maadu xarafbay ku dhacaysaa waa khabarkiiba weeyi mslfan alcaynun waa mubtadi wmaa ay wladii kii rabata u sugnaaday lifaai baaca baaca fadeeda kii u sugnaaday oo min aluqaati saddexdii luqa a raabitun maagaasi wuxuu u sugnaaday lima ay liladii ayuu u sugnaaday alcaynu cayntu taliyi ay raaci hiya cayntu ay raaci hi maaga ah, faacilkii waa hiya oo caynta baa go-an oo hiya ah. taliyi ay raaci hiya cayntu hi maaga ay raaci waxay cayntu raacayso ikhtayara ya iftacala ikhtaya cayntu waate Ya. Ya, otak lah. Ha. Ifta'a. Ada harf ziyada siisa lagu dhawaaqaa sooma inqawada ya eh? waa wawda de manahan ya waaya infacala ila saas noqonaysa siyada sidaa lagu dhawaqa sooma waaya ikhtaara ikhtaara dhexdeeda ay ku raaci wan qaada iyo in qaada dhexdeeda wa shibhin wa shibhihima iyo labadan waxa shabahaya dhexdooda ay ku raaci shibhiga oo yanjali muuqanaya huwa shibhigu labadan waa dul taagnaane wixii lamida iftacaliya infacaale muctalacaynana soo hadlay shibhigu leeyahay haddaad labadan ku dul dhacda hati sow dhib ma waay halkaasuu nagaga baxay wixii takiir ku dhacayay ficilka ya takiirkii ficilka ku dhacay sheekhow wuu ku gabagabooday tii ugu dambaysay waa taate so islama inaan fahmin toddobadii xaraka waad iga haysataa maxay noo laaban ma mafcuul keliya naaib noqda may ya mafcuul keliya naaib ma noqde maxaa kaloo naaib noqda dharaf ya iyo master iyo jaar iyo majruur waa tan intii halkan kugu sharaxaya wuxuu yidhi wa qaabilun ay wa lafdun lafdi lafdiga oo qaabilun aqbalaya lafdiga oo kaainun ka ahaaday min dharfin dharf xaggii ka ahaaday aw min masdarin ama masder xaggii ka ahaaday aw xarfi jarin aw min xarfi jarin wamajruurihi xarfi jar iyo majruur xaggii ka ahaaday xariyun mid u suubada weeyi lafdigaasi biniyaabati naaib noqosho ayuu u suubadaa canilfaacili faacilkii naaib laga noqdo muxuu leeyahy saddexdii waka halkan kugu sheegay kala dhe masla fahmina ya waka marka wuxuu leeyahay waxa kale oo naaib noqonaya waa daraf iyo master darafkaasi sawaaun kaana makaanan aw zamaanan iyo master iyo xarfujar iyo majruurkiisa waa yahay shuruud bay leeyihin markaa kuwan markay noqonayaan shuruudda ay leeyihiin mafcuulkii waa inaan la helin anlaa yuujada mafcuulu bihi waana cinda jumhuur albasriyiin basriyiintu iyagu sidaasi ayay marayaan shardigaa sheekha inoo cabiri doono inoo keeni doona walaa yanuubu bacdu haadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid isagaaba inoo keeni doona insha alla waa beydkan beydka ku xiga beydkanna wuxuu ku tilmaamay laba shardi qaabil waa maxay qaabilkani waa saalixun laha niyaabo ayuu u suubadaa oo sideebuu ugu suubanaya an yakuuna mutasarifan wa an yakuuna mukhtasa labadaa shardi wey waa in uu yahay mukhtasna waa in uu yahay saddexda mid kastoo kamida weyaan saddexda mid kastoo kamida utaala masderkii an yakuna mukhtasan wa an yakuna mutasarifan wa an laa yuujada fi lafdi bihi saddex shirdi manaan saddexaa shardi u yeelanaya jaariya majruurkiina an yakuna mukhtasan wa an yakuna mutasarifan wa an laa yuujada fi lafdi mafcuulun bihi cinda jumhuur albasriyiin shardigaa dambe jaariya majruurkiina waa lamid darafkiina waa lamid armislan haddaba mutasarif maxaa looga jeeda masderkii waa la yidh an yakuna mutaصarifan maxaa mutasarif looga jeeda anlaa yalzama xaalatan waaxidatan fi اlisticmaal isticmaalka luga alcarabiya xaalad keliya waa inaanu taagnayn sida macaade iyo subxaana ka waran masdernimun bay taagan yihiin macaado ma aragta wy iyadoo godo ma aragta subxaana weli iyadoo godo maad aragta masdernimadaas may taagan yihiin mutasarif marka maxaa loo jeedaa anlaa yalzama xaalatan waaxidatan fi اlisticmaal isticmaalka luga alcarabiya xaalad keliya waa inaanu shaygani aanu taagnaan ee waanu ka baxaday saxiix walala waayahay maxaa loo jeedaa mukhtasnimadii wuxuu ku khaasoobayaa muxuu ku khaasoobaya bilwasfi buu ku khaasoobaya fuhima fahmun fuhima waxaa la fahmay fahmun fahm baa la fahmay haddee saas in ka waran laa faa'idata fiiha waa inaan sifeeyon sifa daba dhigo fuhima fahmun cadiimun iska dhe waxaa la fahmay fahm weyn baa la fahmay wuxuu ku khaasoobayaa bibayaani nawci in nawciisa la cadeeyo duriba le eh? darb mujrimiin waan cadeye noociisa waan cadeeye wuxuu ku khaasoobayaa eh? bitaxdiidi cadadin in cadad lagu xadido nudira nadratu nadra master maramaynan nudira nadra hal mar la eegay maya nudira nadrataani laba jeer baa la eegay mayna ahayn bitaxdiidi waxa yimiday darafkii isna waa lamid sheekh isna he waa la mid oo an yakuuna mutasarifan waa inuu yahay maxay mutasarif xaalad keliya waa inaanu laazimi ruba oo kale ka warran imika dee shay nakira un bay jirtaa xuruuftii xuruufulqasamkii ka war shay xaalad keliya un laazimaya waa inaanu hayn waxaan kaa dhexgeliya cafanjikii waxaan doontay jaariyo majruurkii baan doontay soma baa kami oo waa kami waa dbaa kami darafnimba iyagu laaima darakii baa nii socda maxaa loo jeedaa ah, mukhtasnimadana muxuu ku khaasoobaya isna intii kamida wuxuu ku khaasoobaya sifou ku khaasoobaya siima yawmun maalin baa la soomay yoomka oo kaamilun dhade sifa dabadhig warku wuu cadya sooma maya bilidaafati siima yawmulkhamiisi ya maya calamnimo siima ramadaanu wax kala doondoonan ramadan ma waqti madabadhigi so adiga yaqaana siima ramadaan jaariya majruurkii baa inoo yimid soo maa waa inuu mutasarif yahay maxaa looga jeeda waa inaanu meel keliyun aanu joogin eeg rubi meel keliyun bay taagantao nakirun bay jirtaa de waxaa kala jirtaa waaya waa inuu mukhtas yahay muxuu ku khaasoobaya bilidafa waa in la idaafeeyo nudira fii xaajatika niyo xaajadaadi baa maanta la eegay nudirahe fii xaajatika xaajadaadi baa la eegay fii xaajatika maynay daafisnin maya waa la sifeeyey tukullima fii amrin haamin laka alyawm tukullima waxaa laga hadlay fii amrin amar baa maanta laga hadlay amarka oo haamin laka alyawm arrin adiga ku khusaysa oo kuudan aaya maanta laga hadlay waa la sifeeyde marka intan kutubta oran wayn kusoo marnay waxyaalahaas la markaa qaabil maxaynu ka fahmaynaa bimacnaa an yakuna saalixa liniyaaba niyaabada waa inuu u suubanayo oo an yakuuna mutasarifan wa an yakuuna mukhtasan saddexdan mid kasta oo kamid a ah wey shardiga u dambayn isaga inoo keeni doono oo waa cinda jumhuur le albasriyiin inaad fahanteen baan filaya maxaa u cuninsiiye qaabil waa nakira in lagu bilaabo kownuhu wasan limaxduufin shay maxduufiy wasfi u tahay waa lafdun ama maaha sideedanba kutaa waa qaabilun da oo min darfin ba iyada lafteeda laga sii sifaynaya wa lafdun lafdi lafdiga oo qaabilun aqbalaya lafdiga oo kaainun ka ahaaday min darfin darf xaggii ka ahaaday o min masderin ama masder xaggii ka ahaaday o xarfi jarin maca majruurihi xarfijr iyo majruurkii xaggii ka ahaaday xariyun mid u suubada lafdigaasi biniyaabatin naaib noqosho ayuu usuubadaa niyaabada mutacaliqeegii baa go-an canilfaacili faacil naaib laga noqdo waan fahnaylat ka gudba walaa yanuubu bacdu haadii in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid walaa yanuubu naaib noqon maayo bacdu haadihi tani barkeed naaib noqon maayo in wujida hadii la helo mafcuulu bihi mafcuulu bihi hadii la helo fi lafdi lafdiga hadii laga helo mafcuulu bihi tan barkeed naaib noqon maayo waqad yaridu inuu soo aroora ayaa la arkaa bacdu haadihi tani barkeed tan ahalaaati ee saddexdaa ah, naaiban xaale u yahay bacdigu mid naaib ka ah can ilfaacili faacilkii naaib ah maca wujuudi mafcuul bihi iyadoo mafcuul bihi la helay halkan waxa weyan waa masladii maxay shardigii kale nuu dhigay shardigii saddexaad ay dhigayna saddexdan weeyaan waa maxay idaa wujida fi lafdi mafcuulu bihi laa yanuubu waaxidu min hadihi halaaa almutaqadima saddexdan mid kamid saddexdan inoo soo hormaray mid kamida naayib noqon maya haddee mafcuulu bihi laga helo lafdiga cinda man cinda jumhuur le albasriyiin ila akhfash ila akhfash basriyiin buu kamid yahay wuu diiday iyagu madhabkooga u garab maray marka basriyiin waxay leeyihiin mafcuulu bihi maadaama oo meesha uu joogo kuwan kale naaib noqon maayaan masl fahni ya tusaale duriba zaydun darban shadiidan yowma aljumucati amaama alamiiri fii daarihi intibay ku jiraan imika zaydun waa mafcuulu bihigii darban waa maxay waa masterkii waa mukhtas limaada shadiidan oo sifaat daba ywma aljumucati waa daraf waa mukhtas waayo bilidaafa waana daraf maxay darfu zamaan amaama alamiiri waa daraf waana mukhtas waayo waa la idaafeeye waana darfu makaan fii daarihi waa jaariyi majruur waa mukhtas waa la idaafeeye shuruudeen soo dhigdhin inta o dhan inaan tusaalayaashan kala soo dhex bixin haddaba maxaa la samaynaya cinda ayo cinda albasriyin maxaa waajib ah mafcuulu bihigii maadaama oo uu joogo hee isagu ha noqdo maxay naa'ib kuwa kalena hee ha layska nasbiyo kuwa kale kuwa kalena laska nabiyo limaada kama laa yatacadad laacilu eh? laa yatacadad le annaa'ibu can ilfaacil sidaanu faacilkuba aanu u tacadudahayn ayuuna naayib faacilkuna u tacadudin isla fahni markaa kuwan dambana uu tacadudo isagaa sii maraya wada rafciyi ma jirto xabadaa keliyun buu rafcinaya inta kalena waa la nasbinaya soo warku macadda culima ya waa cinda jamhuuri man cinda jumhuur le albasriyiin ila alakfash halkaasu maray waaya markaa ma banaano kuwa kale in la joojiy warka isaga la helayo madhabkuufiyiin baa noo yimid madhabkuufi wuxuu leeyahay waa banaan yahay waa banaan yahay ayo hayru mafcuul bihi in uu booska joogsado oo naaibu faacil u noqdaa waa banaan yahay taqadama aw taahara mafcuulku hadduu doonaha soo horeeyo hadduu doonana haba dambeeye wajaaza wajaaza ya ha dambeeye hadduu doonana ha soo horeeye hayru mafcuul bihi meeshii haddii uu joogo ya waa naar noqon karaa buu ku leeyay tusaale duriba darbun shadiidun zaydan iminka maxaa halkaa ka jira dee mafcuulu bihiga wuu jooga isagoo oo jooga haddana xagga dambe maray weliba maxaana naaib noqday master baa naaib noqday waa cinda alkuufiyiin haddee doontid soo hormariba duriba zaydan darbun shadiidun mafcuulu bihiga iska jooga oo aad arkaysaan ayuu naaib noqday ayo ya master naaib noqday weliba uu Ah, misl fahmna waa cind jumhuur le waa ind ayo cind kufiyiin wey daliil baan haysanaabay idhahdeen qiraa'ada abi jacfar oo casharada ka mida liyujzaa qawma bima kaanuu yaksibuun saasuu akhriyey liyujzaa waxay leeyihiin liyujzaa qawma bima kaanuu yaksibuun yujzaa waa majhuul qawman oo mafcuulu bihigiyo jooga naaib muu noqon e bimaa kaanuu yaksibuun jaar iyo majhuulkaasaa naaib noqday bay leeyihin markay maranka war shaxda halkay dhigeen ya halkaasay mariyeen iyo baytu shaacirkan lam yucna bilcalyaai ilaa sayida walaa shafaa dalgayi ilaa duu huda waa baxrurajase lam yucna looma qasadsiinin bilcalyaai darajadii sarraysay ilaa sayidan sayid mooyaane walaa shafaa ma bogsiin dalgayi kii baadida u saaxiibka ahaa ilaa duu mid hanuun u saaxiib a maxalushaahidku waa maxay lam yucna bilcalyaai ilaa sayidan mafcuulkiyo jooga ayaa jaariyo majruur lehe naaibu faacil u noqday daliiladaasaan haysanaa eh. bay idhahdeen reer basrin may joogna waxay yidhahdeen waa laydinka jawaabanaa arrimihiinan e beydka daruuradhe bay yidhahdeen beydka waxaad tidhahdaan bay yidhahdeen he waa daruuradhe bay yidhahdeen oo aayaddana aayaddana waxay yidhaahdeen naaibku aayadda waa damiiru lgufraani almafhuumu min yakfiru yakiru damiirka laga fahmayo yakfiru damiirka laga fahmayo ya waa damiir u noqonaya ufraanka baan ujeeda damiir u noqonaya ufraanka ufraanka laga fahmaye yakfiru qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allahi liyajziya soma ya yakfiru ufraanka laga fahmaye ayuu u noqonaya maay damiir u noqonayo weyan bayna naaibku kolkaa waa maxay liyujzaa in la abaaliyo huwa ufraanka qawman qowm in lagu abaaliyo bimaa kaanuu yaksibuuna ay bisababi kasbihim saxiix walala keliya waxaa ku jirta aayatu maa fi waxay noqonaysaa inaabatu mafcuul aani mafcuulkii labaad ayaa naaib noqday isaga oo mafcuulkii koobaad jooga may banaan tahay mise ma banaano isagaa noo soo wada matnigay ku qoran tahay isagaa noo keeni doona insha markaa basri way ka jawaabeen labadii qowlba sooma ya labadii tusaaley keeneenba way ka jawaabeen madhabulakfash baa inoo yimid oo reer basre kamida wuxuu yidhi hayrulmafcuulu bihigu haddii uu soo hormaro waxa banaan mafcuulkiina inuu naaib noqon karo ayrkuna inuu naaib noqon karo hadda u fiirso akfash muxuu leeyahy ya mafcuulu bihiga hayrkii hadduu soo taqadumo eeg oo u soo horeeyo in uu hayrku naaib noqdaana way banaan tahay mafcuulkii inuu naaib noqdaana way banaan tahay tusaale duriba waxay noo banaan inaynu fi daari ka dhigno maxay maadaama hayrkii uu soo taqadumay naaib zaydanna mafcuulnimadiisaa ku dayso soo waxa kale oo banaan inaad tirahdid duriba fi daariha zaydun inaad tiahdid ka waran hadduuna soo taqadumin ayrku waxaa caynoobaysa bu i maxay mafcuulu bihiga in booskiisa la joojiya booskii naaibka ayaa caynoobaysa oo la duriba zaydun fi daari ee banaanaan mayso duriba zaydan fi daari banaanaan mayso markaa saddexdaa qowl baa ku jira wuxuu yidhi sheekhu walaa yanuubu naaib noqon maayo bacdu haadii tani barkeed naaib noqon bacdigana hadda waaxid buu ujeedaa walaa yanuubu naaib noqon maayo bacdu haadii tani barkeed naaib noqon maayo in wujida hadii la helo mafcuulun bihi mafcuulun bihi hadii la helo fi lafdi lafdiga hadii laga helo waqad yaridu inuu soo aroorana waa la arkaa yaridu halkaynuu celinanaa faacilkiisa waxaynuu celinaynaa bacdigaa horeynuu celinana waqad yaridu inuu soo arooraa la arkaa bacdu haadihi tani barkeed tan ahalaaati ee saddexdaa naaiban xaalo uu naaib ka yahay bacdigu can ilfaacili faacilkii maca wujuudi mafcuuli bihi iyadoo mafcuul bihi la helayo intaa inad fahateen baan filaya wbitifaaqin qad yanuubu hanimi baabi kasa fiima iltibaasuhu umin wuxuu yidhi waqad yanuubu waxa naaib noqon athaani ka labaad baa naaib noqon xaala kownihim bibaabi kasa xaalada u ka ahaaday baabka kasa biitifaaqin midow buu naaib ku noqon fiima tarkiib dhexdiibuuna naaib noqon iltibaasuhu dheehgelkiisa umina aamin laga noqday huwa iltibaaska aamin laga noqday sheekh raimala taala wuxuu ka waramayaa ficilkii labada mafcuul u gudbayey haddee majhuul loo bineeyo waa la kala qaadayaa maxaa loo kala qaadayaa baabu acaa wakasaa iyo min baabi dhanna waxaa loo kala qaadaya labadan mafcuul asalkoogii hore inay mubtadiye khabar ahaayeen ficilkana uu naasikh ku yahay iyo asalkoogii hore inayna mubtadiye khabar ayna ahaynoo ficilkani aanu naasikh ku ahayn labadaasaa loo kala qaadaya misl fani ya haddaba asalkoogii hore haddii ayna mubtadiye khabar aynas ku ahayn oo ficilkani aanu naasik ku ahayn waa baabu acaa wa kasaaye waana muraadka biidkan uga jeeda e musanifku wuxuu sheegay mafcuululawalka in la joojiyaa inuu banaan yahay mafcuulu aanigana la joojiyo bilitifaaq buu kusoo naqliyeyba itiaq itifaaqkiisa waan sheegi doona nadar baa ku jire waa maxay waa kasa kasawtu zaydan zayd waxaan huwiye jubbatan acaytu zaydan zayd waxaan siiyey dirhaman warku saasu iska ahaa majhuul baad u binaysa ficilkii kasa maxaa kusiya he kusiya he zaidun jubbatan kusiya zaidun zayd waxaa la huwiyey jubbatan baa la huwiyey ucطiya zaydun zayd waxaa la siiyey he dirhaman baa la siiyey mafcuululawalkii inaynu naay facil ka dhigna waa sax ka labaad laftiisa inaynu ka dhigna bilitifaaq buu kusoo guuriyay hal shardi unbuu u dhigay oo waa maxay halka shardi cinda amni labsi waa marka aamin laga yahay he marka aamin laga yahay in mafcuulu haanigu ku dheeh galmo mafcuululawalka mislban halkaa ah, shardi baa loo dhigay waaya kusiya zaydun jubbatan way warku waa adyahay mid fahma oo baabkan baabu acaa iyo wakasaa mafcuululawalku min xayulmacnaa wuxuu ka yahay aakhid weeyaan oo faacil ahaan buu ka yahay isagaa wax qaadanay waa aakhid mafcuulu aaniguna min xayulmacnaa waa ma'huud oo waa kii la qaadanayo waa mafcuul biyahaan wey waa min xayumacnaa ml marka markaan idin idhaahdo kusiya zaydun zayd waxa la huwiyey jubatan baa la huwiyey kusiya zaydun zayd waxa la huwiyey jubatan baa warku muna cadayn dee zayd waa aakhirkii muna ile waa mafcuul awalkii waa maxay dee waa la qaadanayay haddaan doonana mafcuulu haanigan ka dhigi waayo iltibaas ma jiro oo maxaan odhan kusiya eh, zaydan eh, jubatun saasaan odhan kusiya zaydan jubbatun waayo iltibaasma imanayo maxaynu garananaa zayd inuu maxay yahay inuu aakhid yahay jubbaduna ay tahay mauud una noqonayn mafcuul aanigu oo jubbiihi una ku dhehgelmayn mafcuulka hore waayo jubbadu ma noqon karto aakhidde waxbay qaadan karta waa may wey ml markaa marka aamin laga yahay buu ha iltibaas mafcuulu aanigi inuu ku dhex galmo mafcuulul awalka biitifaaq baa ayuu ku joogsan karaa buu yidhi maxay mafcuulka labaad min baabi kasaa wa actaa actaana waa lamidun de acaytu zaydan dirhaman ka waran maxaad iska odhan ucطiya zaydun dirhaman waayo zayd waa maxay waa aakhidkii dirhamna waa maxay waa ma'khuudkii haddee doontida maxaad odhan ucطiya zaydan dirhamun baad odhan waayo dirhamku waa ma'khuudkii mar kasta waad garanaysaa zaydna waa maxay waa aakhidkii ile dirhamku ma noqon kara aakhid iltibaas ma jiro marka haddee laakiin iltibaas laga baqayo waa maya iltibaas haddii laga baqayo waa maya waayahay aytu zaydan camran ka waran aytu zaydan camran aytu zaydan camran aytu zaydan camran ka waran iltibaas baa laga baqanaya sababtu waa maxay labadan mafcuul mid kastaba muxuu u suubadaa aakhirna waa noqda maakhudno inuu noqdo eeg haddaynu saan nidhahno eeg haddaynu nidhahno iminka ucdiya zaydun camran waa sax waayo zayd waa mafcuul awalkiisoma mafcuul awalkii munahayd waa waajib saasaa waajibaysa iyada uciya zaydun camran saasaa waajib noqonaysa limaada haddaynu nidhaahno uciya zaydan camran haddaynu nidhaahno de camar ba yaa ujeeda inuu akhir noqdo liwaaca kale mana isku dhehgelmin isku dhehgelmin saama marka markaa aamin laga yahay labsiga ayuunbuu joogsan karaa ayuu bilitifaaq ku joogsan karaa ayo ayade mafcuulu haanigu min baabi kasaa wa acطaa haddaba itifaaqan sheekh raximah llahu tacaala musanifku uu soo naqliyey itifaaqan uu soo naqliyey waa cinda abni labsi weeye haddii u jeedo itifaaq ah haddii ula jeedo waa min jihati naxwiyiin naxwiyiin oo dhan baa saas u waafaqday haddii uu leeyahay falaysa bijayidin hadalkaasi sidaasi sax kuma aha laakiin haddii uu jawaayo madhabkuufa waxaay leeyihiin ka hore haddii uu macrifo yahay ka dambana uu nakiro yahay waxa waajib noqonaysa ka hore in la joojiyo maxay booskii naaibka oo la idhaahdo uctiya zaydun dirhaman waayo zayd waa macrifo dirhamna waa maay waa nakiro kaa horeba waajiba bay leeyihin maay in la joojiyo maay laakiin haddii uu u jeedo muraadkiisu haduu yahay itifaaqu jumhuur basriyiin sax weeyaan saasay leeyihin basri waa sida hadduu itifaaqu jumhuur basriyiin jeedo itifaaqiisu waa laakiin itifaaqu jumhuur naxwiyiin oo dhan haddii uu ujeedo falaysa bijayin itifaaqa u soo noolay maaha inaad faateen baan filaya waqad yanuubu kolkaa qadar taqliilkii haba ka dhigin bade ila bilitifaaq buu wuxuu yidhi waqad yanuubu waxa naayib noqon athani kii labaad ayaa naaib noqon cala kwnihi aanigu xaalada ka ahaada min baabi kasa kasa baabkeega bitifaaqin isku waafaqsani buuna naaib ku noqon fii ma tarkiib dhexdiibuuna naaib noqon iltibaasuhu dhehgelkiisa umina aamin laga noqday huwa iltibaaska waa meesha iltibaas aanu dhacayne aamin laga yahay hadday iltibaas laga baqayo miya maya weeyaan saa waa inaad ee awelkiiba waajib noqonaya in la joojiyo fii baabi danna waa ara almancu ishtahar walaa ara mancan ida lqasdu dahar wuxuu yihi sheekhu almancu diidmo almancu diidmo ishtahara waa aanbaxay huwa mancigaasi waa aanbaxay fii baabi dannadanna baabkeega ayuu ku aanbaxay wa araa araa baabkeega ayuu ku aanbaxay walaa araa anuu ma racyiyeynayo mana caqiideynayo bui mana aaminsani mancaan diidmo waa mujtahida moogtahay ya xilima idaa dahara marka uu muuqdo alqastu qasti dahara uu muuqdo huwa qastigu waa mujtahid sheekh kalaamuna buisu yeedha moogtay awelkii ugu horeysa muxuu kaaga bilaabay kalaamuna bu waa mujtahid meel kalena waynu kusoo marnay halkaynu kusoo marnay ya kadaaka khiltaniihi wtisaala akhtaaru ayr ikhtaara infisaala halkaana muna mujtaheen tanna waa tii saddexaad hayso fii baabi danna waa ara lmancu ishtahar walaa araa mancan ida alqasdu dahar dhowr kalena way noo dambeeyaan horta bal intaad haysatid un kolba haysate minaan nin wax haysta wax loogu daraylayna waaya muxuu yidhi sheekhu wuxuu ina yidhi labada mafcuulini mubtadiye khabar asalkii hore isku ahaayeen iyaynana isku ahayn haddayna isku ahayn waynu soo dhamaynay hadday isku yihiin ka waran hadday isku yihiin labada mafcuul mubtadiy khabar asalkii hore hadday isku ahaayeen oo ficilkani naasikh uu yahay fii baabi danna laba mafcuul bay qaadanaysay wa araa saddex mafcuul bay qaadanaysay sooma maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya buri sheekhu almancu ishtahara ya almancu ishtahara ya waxa mamnuuc noqday bu maxay mafcuulu aanigu inuu joogsado fii baabi danna wa araa inuu joogsado halkan naaibka waa mamnuuc buri sida asharkii cinda naxwiyiin waa sida waxa waajib ah cinda naxwiyiin ah, ee mashhuurka ka ihi waa iqaama wli ah, muqaaba naaibi naaibu faacilka booskiisii cidda joogsanaysa waa mafcuul awalka weeyi waxaana mamnuuc noqonaysaa mafcuul aaniga in la joojiyo fii baabi dana iyo ka labaad ee ayo iyo ka saddexaad ee ayo baabi aclama wa ara isagu laakiin wuxuu yidhi anu wuxuu yii walaa araa man caydal qasdu dahr haddii qasdigii iyo ujeeddadu haddii ay muuqato iltibaasmeysi aanu jirin bu kule eeg haddayna isku dhehgelmayn mafcuul awalkan iyo mafcuul taanigan haddayna isku dhehgelmayn oo hawshaasi aamin laga yahay dhibu ma arka bu kuleey anu mesha inay joogsadaan mafcuul taaligi xitaa inuu joogsado anu dhibu ma arka bu kuleeyay laakiin waa haddii idal qasdu dahr bu isaga laftiisa ku xidha waa haddii iltibaas aamin laga yahay haddii laakiin iltibaas aan aamin laga hayn de culimmadan hore ayuu raacaya oo ah in mafcuululawalku uu joogsanaye mafcuulutaanigu aanu joogsanahayn tusaale danantu zaydan qaaiman danantu zaydan lee qaaiman saasay ahayd sooma majhuul baynu u binaynay maxaynu odhan dunna zaydun qaaiman dee mafcuululawalkii booska jooji maxaynu odhan dunna zaydun maxaynu odhan dunna zaydun qaaiman mafcuululawalkii baan joojinay yaynu joojinay mafcuululawlkii haddeen doonnana sidayna maalid mafcuululhaanigaynu joojin karnaaba waayo iltibaas ma jira moogta dunna zaydan qaa'imun waayo iskuma dhehgelmayo imika dhaaniga iyo madnuunka maleeyaha iyo la maleeyo imika yaa dhaaniya dee zayd waa maleeya waxaa la malaynayaana waa maxay waa qiyaamka waa madnuun soo ma mana saainde markaas kuma dhehgelmayan markasta waayo qaaimdaannimu noqon kara ma noqon kar ma noqon karo markaa saasoo kale iltibaaskaasi marka aanu jirin ay labadii mafcuul ayna isku dhehgelmahayn he ani iman karaa bu kuley wuu joogsan karaa anuu diidmo ma arka bu kuleeyah laakiin jumhuuru naxwiyiin maxay leeyihiin sida ashirka ka ihi mayana ee mafcuulul awalka uunbaa joogsanaya baab danna iyo wa araa wa acla labadeedaa baab waayahay inaan fahanay bay la tahay labsi laakiin haddii u dhacayo ka waran isaga laftiisa ina maalin laftiisa wuxuu ku leeyahay waxa maxay hadduu labsi dhacayo inuu awalkun uu joogsado waayo dhanantu zaydan camran baa tiri tuur majruub binee zaydun camran dhunna zaydun camran haye ka dambe ka dhig dhunna zaydan camrun labada mid kastoo kamid ah, dhaanina waa noqonaya madnuunna waa noqonaya yaa kuu kala saaraya marka markala madhan karta mayo iltibaasmuna dhacay ikhtilaas ma dhacaya sooma lidalika maxaa waajib noqonaysa mafcuul awalkun inuu joogsado booska marka ina malig laftiisu marka uu leeyahay anigu diidmo uma arko waa marka iltibaas aanu jirin iltibaas aan laga baqahayn hadda iltibaas laga baqayo miya waxaa waajib noqonaya mafcuul awalka in la joojiyo inaan fahnay la tahay wuxuu yidhi almancu diidmo ishtaara waa caanbaxay huwa mancigaasi fii baabi dhanna dhanna baabkeyga ayuu ku caanbaxay wa araa araa baabkeyga ayuu ku caanbaxay arada hadda maatinimo ujeedaay walaa araa ma racyiyeynayo mana caqiidaysni buu yidhi ara ya ya araa abu xaniifata xilla kada wa ara shaaficiyu xurmatahu oo kale weyan laba mafcuul ma qaadanayso araa abu xaniifa min ara'yi baa laga keena mogta araa abu xaniifata xilla kada wa ara shaaficiyu leh xurmatahu waa iska tusaalaunde hadabageli walaa araa anigu ma arka bu yihi mancan diidmo uma arko idaa dahara marka uu muuqdo alqasdu qasdigu dahara uu muuqdo huwa qasdigu uu muuqdo wamaa siwa naa'ibi mima culliqa biraafici nasbu lahu muxaqaqa wamaa aywa ladiika istaqara sugnaaday siwa naaibi naaibka wixii ka soo hadhay mimaa kii xaggiisana ka sugnaaday culliqa lagu xidhay huwa maaga biraafici rafciyaha lagu xidhay naaibka rafcinaya waa caamilkee annasbu nasbo haabitun waa sugnaaday lahu maaga waa u sugnaaday muxaqaqan xaalo uu yahay buu u sugnaaday mid la sugay wuxuu leeyahy wuxuu kaga warramaya mafcuulka joogsanaya booskii faacilka xukunkiisu waa xukmulfaacili oo maxay macneegu sida ficilku aanu u rafcinayn faacil keliyan siduu u rafcinayo sidaasi oo kale mafcuul keliyanbuu rainaya mafcuul keliyanbuu rafcinaya ficilkii haddii laba macmuul u leeyahay wax ka badan mid aad joojisay booskii faacilka inta kale da waad ha odhana ficilkana wada rafinaya ya mislfani tusaaluhu waa maxay acaytu zaydan dirhaman ba soo ma ficilkii majhuul baad u bilaysay maxaa tidhi uciya zaydun dirhamun ha odhan waayo dirhamu nafci ilkana sii nafciya ha odhan ya limaada siduna faacilkuba aanu u tacadudin ayuuna naaibkiisuna aanu u tacadudahayn masle fahni marka maxaad odhan uciya zaydun dirhaman kadamba nasbo u taagde kadamba nasbo u taag duriba zaydun darban shadiidan yowma aljumucati amaama alamiiri fii daarihi waxaasoo dhan waa macmuula way kusoo tacaluqeen sooma maxaa la samaynaya ka hore un god inta dambana nasbide inta dambana isla fahne marka macnaha biidkan wuxuu noqonaya sida aanu faacilkiiba aanu u tacadud ahayn ayuuna naaibkuna u tacadud ahayn marka ficilkii hal macmuul iyo laba macmuul wax ka badan haddii u lahaa ka u markaad naaibu faacil uga dhigtid u godid inta damba nasbi weeyaan macnuhu inuu warku idin dhadhacaan filayaada wuxuu yidhi sheekhu wamaa ay waladika istaqarra sugnaaday siwa naaibi naaibka sokadi minmaa kii xaggiisana ka sugnaaday halkaa horeynu ku tacalujinanaa siwada ile siwa waxaynu ka dhignay maxay waxaynu ka dhignay siladii maade minmaa kii xaggiisana ka sugnaaday culliqa la xidhay huwa maaga biraafici rafciyaha lagu xidhay rafciyuna waayo waa caamilka ku camal falaya naaibka saddex mid baynu ka soo sheegnay inuu yahay ficil muqayiru siiqa iyo inuu yahay ismi mafcuul iyo mid laisku khilaafsanaa oo ahaa masderka muawalka min an walficil soo saamahe annasbu nasbo waa mubtade haabitun waa u sugnaaday lahu maagaa waa usugnaaday nasba ayaa usugnaaday bu leeyahy muxaqaqan weliba xaalo uu yahay nasbahaasee mid la sugay muxaqaqan xaalo u yahay buu usugnaaday mid la sugay oo la xaqiijiyey ishtiaal caamil can macmuuli wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk